رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli riyaad saalixiin baan ku jirnaa iyo baabkii ammaanada wa can abi khubayb bidami alkhaa'i kha'da oo la godo ayaa la akhriyaa almucjama dhibicna loo sameeya waa cabdullaahi bnu zubayr canhuma asaga iyo aabbiiba allah ka raadi noqdee qaala wuxuu yidhi lammaa waqafa markii uu istaagay azubayr zubayr waa aabbihii cabdullaahi bnu zubayr baa hadlahaya wuxuuna yidhi mar allaala markuu istaagay zubayr yowma aljamali maalintii jamalka yowma aljamal waxaa loola jeedaa waqca mashhuur ah iyo dhacdo ka dhex dhacday cali bni abi aalib iyo caisha beynkooda sidaa darteed caaishaa rati saarnayd dagaalkaasoo sidaa ayaa loogu magac daray yowma aljamali maalintii dagaalkii jamal ayuu aabba istaagay dacaanii wuu ii wacay fa qumtu anna waxaan istaagay ilaa jambihi dhinaciisa fa qaala wuxuu ii yidhi yaa qunaya wiilkaygiiow inahu laa yuqtalu la dili maayo alyowma maanta ilaa daalimun aw madluum dadku laba waaye dad daalimiin ah daalim ah ama yowma maanta madluuman alay dilaya wa ina min akbari hammii murugtayda tan u weyn ee i haysatana lidaynii deyntayda waaye deyn baa laygu leeyahay wiilkaygiiyo maantana waxaan is arkayaa oon u malaynayaa in lay dilahayo anigoo madluum ah murugta i haysata waxaa iigu weyn waa daynta laygu leeyahay ee afatara ma arkaysaa wiilkaygiiyow daynana deyntayna yubqaa inay ka baaqi noqonaysay ka harayso min maalina maalkeenna xaggiisa shay-an waxba wax ka harayaan dayntana la ku leeyahay xoolaheenna marka la qiimeeyo ee aan ku gudno wax ma soo harayaan humma kadib qaala wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyow ba' iibi maalanaa maalkeena maalkayaga iibi buu yidhi waqad oo gud maalkeena iibiyo waxaa dhici karta xoolo meel u yaala inaysan markaa ahayno dhul iyo waxyaaba noocaasa ay yihiin iibi buu yidhi yaa bunay wiilkaygiiyow gad maalanaa maalkeenna waqdi gud ayuu yidhi oo waxaad ka gudaa daynii deenkayga wa awsaa wuu dardaarmay zubayr biulufki uluf buu dardaarmay xoolaha saddex marka loo dhigo dhinac in la sadaqeeyo ayuu markaa dardaarmay wa awsaa biulufi wa uluihi ulufkaa ulufkiisana libaniihi macnaha ulufkaa uu dardaarmay uluf marka loo dhigo saddex loo sii dhigo qaybteeda libaniihi buu u dardaarmay yacnii waa libanii cabdullaahi bni zubayr waa ciyaalka uu awoobaha markaa u yahay waa cabdullaahi bni zubayr ciyaalkiisa thuluthu thuluthi thuluthu athuluthi thulufkaa thulufkiisa ayuu u dardaarmay saddex meeloodkii uu dardaarmay meel in la siiyo ciyaalkiisa cabdulaahi qaala wuxuu yidhi fain fadala hadday ka soo haraan min maalina maalkeenna bacda qadaa'i dayn deynka marka la guda kadib shay shay hadday soo haraan oo waxba ay soo haraan fa hulutuhu wixii soo haray saddex meelood meel huludkiisa libaniika ilmahaaga iskale libaniika ayuu u dardaarmay carruurtaada qaala hishaam wuxuu yidhi wa kaana bacdu waladi cabdullaahi cabdullaahi ilmihiisa macnaha wa kaana bacdu waladi cibaadiisa qaarkood waxay ahaayeen zubayr subayrkan ee mtaqaanaa ilmihiisa oo cabdulaahi uu ku jiro yaa cabdullaahi ilmihiisa waxay la sinaayeen oo ay lada ahaayeen adeeradood oo aabood markaa la dhashay oo zubayr markaa uu dhalay macnuhu waa sida wa kaana bacdu waladi cabdullaahi cabdullaahi owlaaddiisa qayb ka mid ah waxay ahaayeen qadawaaza kuwa lafil ahoo ladaa bacda bani zubayr zubayr ilmihiisa qayb ka mid ah waa ilmaha cabdulaahi la dhashay subayr dhalay ee ahaan waxaana ka mid ahaa khubay wa cabbaa walahu wuxuu lahaa yowmaidin maalintaa tiscu baniin wa tiscu banaat sagaal wiil iyo sagaal gabdhood ayuu maalintaa lahaa cabdulaahi qaala cabdullaahi wuxuu yidhi fajacala wuxuu guda galay aabbahay yuusiinii inuu igala dardaarmaayo bidaynihi deynkiisa deyntii lagu lahaa inaan ka guda inuu igala dardaarmaayo oo wayaquulu uu odhanaya yaa bunaya wiilkaygiiow in cajista haddaad ka caajistay kugu cuslaato can shay-in shay xaggii oo minhu deynta ka mid ah fastacin calayhi waxaad u kaalmaysataa bimowlaaya sayidkayga mowlahayga ama sayidkayga u kaasho oo haddii wax adoodaynta gudaya culays kaa hor yimaado oo dhibaato ay timaado waxaad u kaalmaysataa sayidkaygaa jiree sayidkayga u tag oo weydii saasuu markaa aabbahay ii yidhi buu yidhi waxaad kaalmaysataa fastacin calayhi bimowlaaya qaal cabdullaahi wuxuu yidhi fawallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa daraytu ma ogaanin maa araada wuxuu ula jeeda sayidkayga xataa qultu ilaa aan idhi yaa abati aabbow man mowlaaka yaa mowlahaaga ah aabbow mowlahaaga waa kee qaala wuxuu ii yidhi allah ilaahay waaye subxaanahu wa tacaala mowlahayga waa allaah mowlaha aan kuu sheegayeed u kaalmaysa ku leeyahay ilaahay waaye wax culaysa hadduu kaa hor yimaado daynta gudideeda qayli oo ilaahay u qayli subxaana wa tacaala mowlahayga waaye asaga markaa kaalmayso qaala wuxuu ii yidhi allah ilaahay waaye subxaanahu wa tacaala qaala cabdullaahi wuxuu yidhi fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa waqactu kuma dhicin fii kurbatin kurbo iyo dhibaata min deynihi deyntiisa gudideeda aan kala kulmo ilaa qultu waxaan dhahaayey yaa mowla zubayr zubayr mowlihiisiiyo zubayr mowlihiisiiyo aqdi canhu ka gud xaggiisa daynahu daynkiisa fayaqdiyahu wuuna u gudahayay ilaa subxaana wa tacaala mar allaala markaan dhaho yaa mowla zubayr ka gud ilaahayna waa ka gudaayay qaala wuxuu yidhi faqutila waa la dilay zubayr walam yadac kama tegin diinaar walaa dirhaman waa ilaa ardayn dirham iyo diinaar kama tegin wax lacag cadaan ah kama tegin ilaa wuxuu ka tegay ardayni laba dhul minhaa alghaabatu ee haabada markaa ku taala dhulka haabada markaa la yidhaahdo oo cawaaliya almadiina magaalada madiina meelaheeda korkore ku yaala maahee waxba kama tegin ilaa dhulkaa maahan oo haabada iyo cawaalida madiina ku yaala wa ixday casharata daar kow iyo toban daar oo bilmadiinati magaalada ku taala wa daarayn laba daar oo bilbasra basra ku taala wa daaran daar oo bilkuufa kuufa ku taala wa daaran bimisra iyo daar masr ah qaala wuxuu yidhi wa inamaa kaana daynuhu hadduu intaasuu guri uu leeyahay see diinta loogu yeeshay marka naftii buu markaa tilmaamayaa wa in kaana wuxuu ahaa buu yidhi wuxuu ahaa daynahu daynkiisa alladii kaasoo kaana calayhi korkiisa ahaa anna arajula qofka kaana wuxuu ahaa ya'tiihi mid aabbahay ula yimaado u keena bilmaali xoolo fayastawdicuhu wuu wadeeca dhiganayay iyaahu asaga ammaane ahaan buu markaa aabbo ugu dhiibanayay fayaquulu zubayr wuxuu odhanayay laa maya wadaaciyi ammaana ma aha walaakin huwa salafun waa amaah ammaanada iga daa salaf iiga dhig iyo amaah innii anigu akhshaa waxaan uga baqayaa calayhi korkiisa addaycata inay dayacmaan xoolahan inay dayac ku dhacaan ka baqaaye daynta ha iiga dhig oo ha iiga dhigin ammaano wamaa weliya ma uusan maamulin imaaratan madaxtinimo qabtun weli weligiis zubayr meel imaaro iyo maamul ma qabanin walaa jibaayatan jibaayana weligii ma maamulin jibaayada waa saka uruurinta dadka shaqada loo diro sakada soo uruuriyana ma noqon weligii walaa kharaajan iyo kharaaj intaba kharaajkuna waa dhulka la maamulee daaqsiinta xoolaha lagu sii daayo kaana madax kama noqon oo ma maamulin walaa shay-an iyo shayba ilaa an yakuuna inuu yahay maahana fii qasbin duulaan inuu raacay uu duulaan ku jiro maca rasuuliillaahi rasuulka micigiisa uu markaa la duulahayo ilaa inuu duulaan ku jiro maahane uu ku duulahayo maca abii bakarin abii bakar micigiisa weligii madaxtinimo iyo maamul ma qabanin ilaa inuu qhaswa iyo duulaad uu ku yahay maca rasuulillaahi rasuulkale jirhkiisuu nebigu raaco maahane aw maca abii bakarin ama abuubakar magcigiisa wa cumara iyo cumar wa cuhmaana iyo cuhmaan radia allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdee qaala cabdullaahi cabdullaahi intaa kadib wuxuu yidhi faxasabtu waan xisaabay maa kaana calayhi wixii korkiisa lagu lahaa oo min addayni dayntii ayaan xisaabay fawajadtuhu waxaan helay alfay alfin laba kun oo kun macnaha laba kun oo kun waa laba kun oo kun lagu dhuftay iyo wa mi'atay alfin laba boqol oo kun alfay alfin waa laba waa alfay alfin laba kun oo kun waa laba kun oo kun lagu dhuftay iyo laba boqol oo kun ayaan ku xisaabay buu yidhi intii deyn ahaa ee aabba markaa lagu yeeshay laba kun kun ku dhufo waa laba malyuun iyo laba boqol oo kun ayaan hartay buu yidhi in amaahda aabba lagu leeyahay ay markaa tahay laba boqol waa laba kun oo kun waa alfay alfi laba kun oo kun iyo wa miatay alfin laba boqol oo kun falaqiya xakiim ibni xisaam baa ila kulmay falaqiya wuu la kulmay xakiim ibni xisaam cabdullaahi ibni subayr faqaala wuxuu yidhi yabna akhii walaalkay wiilkiisiiyow kam meeqa ahaaday calaa akhii walaalkay dushiisa oo mina dayni dayn ah cabdullaahi ibni subayr wuxuu la kulmay cabdullaahi ibni subayr waxa uu la kulmay oo la kulmay xakiim ibni xisaam waa saxaabi markaa ayaa wuxuu ku yidhi walaalkay wiilkiisiiyow meeqaa lagu leeyahay walaalkay dushiisa oo markaa dayn ah fa katamtu waan ka qariyey ilaan laba malyuun iyo laba boqol oo kun baa lagu yeeshay waan ka qariyey buu yidhi cabdullaahi ibnu zubayr ninkii xakiim ahaa fakatamtuhu waan ka qariyey wa qultu waxaan idhi mi'atu alfin boqol kun baa lagu leeyahay qaala xakiim wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay maa araa u malayn maayo amwaalakum maalkiina tasicu inay gaaraysa haadihi mida guryahan iyo xoolahay hantida aad leedihiin inay gaaraysa waxaa lagu leeyahay aabbaha ee boqolka kun ah ma u malaynaya inay ka gudi karto faqaala cabdullaahi wuxuu yidhi ara'aytaka waxaad iiga warantaa in kaanad hadday tahay alfay alfin laba kun oo kun iyo wa miyatay alfin macnaha laba kun oo kun lagu dhuftay waa laba milyan iyo laba boqol oo kun hadday tahay ka waran qaala wuxuu yidhi ma araakum ma u malaynaayo idin arki maayo tutiiquuna inaad awoodi kartaan haadaka ee fa in cajastum haddaad ka caajistaan idinku cuslaato can shayin shay oo minhu diintaa ka mid ah fastaciinuu i kaalmaysta bii aniga ani ii imaada oo wixii kaalmo aad u baahan tihiin ani i weydiista qaala cabdullaahi bnu zubayr wuxuu dhahay wa kaana zubayr subayr wuxuu ahaa qad ishtaraa mid iibiyey alkhaadata dhulkii khaadada ahaa wuxuu marka hore ku soo gaday bisabciina wa mi'ati alfin boqol iyo toddobaatan kun bisabciina wa mia boqol iyo toddobaatan alf ahoo kun fa baacahaa cabdullaahi ilan markii hore ee subayr uu dhulkaas soo iibinayay wuxuu ku gaday boqol iyo toddobaatan kun cabdullaahina wuxuu ku gaday bialfi alfin kun kun macnaha kun oo kun lagu dhuftay iyo wa mi'atay alfin laba boqol oo dhulkii uu u gooyey qaala wuxuu yidhi mashta alfi alf ayuu ku iibiyey macnaha waxyaana zubayr wuxuu ahaa qad ishtaraa mid iibiyey oo gatay markii hore alqaabata dhulkii qaabada ahaa bisabciina wa mi'ati alfi boqol iyo toddobaatan kun fabaacahaa cabdullaahina bialfi alfin iyo sita mi'ati alfin kun oo kun loogu dhuftay iyo lix boqol oo kun uma kadib qaama wuu istaagay waa cabdullaahi faqaala wuxuu yidhi man kaana lahu cala azubayr qofkii subayr ku leh bishayin shay ku leh qofkii zubayr deen ku leh falyuwaafinaa bilghaabati haabada ha noogu yimaado haabada ha noogu yimaado ayuu yidhi faataahu cabdullaahi bnu jacfar ayaa yimid wa kaana wuxuu ahaa lahu asaga uga sugnaa cala azubayr zubayr wuxuu ku lahaa arbacmi'ati alfin afar boqol oo kun fa qaala licabdullaahi baa wuxuu ku yidhi in shi'tum haddaad doontaan cabdulaahiyow tarabta waa idin dhaafaa lakum idinka lacagtii aabbaha aan ku lahaa haddaad doontaan waan idin cafinaya qaala cabdullaahi wuxuu dhahay laa may hanoo cafinin laa waxba hanoo cafinin qaala wuxuu yidhi ina jacfarna fain shi'tum haddii aad doontaan waayahee jacaltumuuhaa iga yeela fii tu'akhiruuna dadka aad dib u dhigaysaan hadday jiraan dad hadda la horumarinaayo iyo dad dib loo dhigaayo dadka dib loo dhigaayo igu dara in akhartum haddaad wax akhiraysaan qaala cabdullaahi wuxuu dhahay laa may mana kuu caf mana noo cafinaysid dibna kuu dhigi mayno sheegintaad u baahan tahay qaala wuxuu yidhi faqtacuu lii qidcatan waayo hal gobol dhinac ii gooye marka dhulkii qaabada ahaa qibca ii gooya qaala cabdullaahi wuxuu ku yidhi laka asaga min haahunaa ilaa haahuna waa mikir waa loo cabiray oo waa loo mitireeyo inta ilaa intaabaad leedahay fa baaca cabdullaahi waa iibiyey minhaa xaggeeda fa qadaa canhu wuxuuna ka guday daynahu daynkiisa wa awfaahu waana u oofiyey oo wuu siiyey wa baqiya minhaa waxaa u soo haray arbacatu ashumin afar sahmi soo haray iyo nistan shan sahmi buu ahaa mid baa loo gooyo nuskiisa afari bar baa u soo hartay faqadima waxaa usoo galay cabdullah bni zubayr haddana calaa mucaawiya faqadima wuxuu u soo galay calaa mucaawiya wa cindahu mucaawiye agtiisa waxaa joogay eh, waxaa joogay camr ibni cuhmaan wa mundir ibni zubayr wa ibna zamca faqaala lahu mucaawiya wuxuu ku yidhi cabdullaahi bul hadla kam quwinta alqaaba meeqaad ku qiimayseen qaabadii dhulkii qaabada ahaa qaala wuxuu yidhi kullu sahmin qayb kasta bimi'ati alfin boqol kun baan ku qiimaynay qaala wuxuu yidhi kam baqiya minhaa meeqaa soo haray qaala arbacatu ashumi af arbacatu ashumi iyo wanistin afar qayb iyo nus baa soo hartay faqaala almundir wuxuu yidhi ibnu subayr qad akhadtu minha sahman qayb baan qaatay anigoo waxaan ku qaadanayaa bimi'ati alfin boqol kun qaala cumar ibnu cumaanna wuxuu yidhi qad akhadtu aniguna minha waxaan ka qaatay sahman qayb kale bimi'ati alfin qaala ibnu zamca wuxuu yidhi qad akhadtu sahman bimi'ati oon dhihi doonaa qof walba oo subayrteen ku leh hanoo yimaada saan markaa u siino fa jacala wuxuu guda galay cabdullaahi bnu zubayr kulla sanatin sano kasta yunaadi inuu ka dhawaaqayo ka naadinayo fi lmawsimi mawsimkii falamaa madaa markay tagtay dhammaatay arbacu siniin afartii sano faqasama qasama dheh waa qaybiyey baynahum dhexdoodu u qaybiyey marka afar sano markuu lahaa waryaa deen zubeyr ku leh waryaa zubeyr deen ku leh oo aan siinaa oo qof u timaada la waayo ama wixii yimid uu siiyey ay dhammaadeen qasama waa u qaybiyey baynahum dhexdooda wa dafaca wuxuu dhiibay athuluthu hulukii dardaaranka ahaana wuu bixiyey wa kaanat lizubayr zubayr wuxuu lahaa arbacu niswatin afar xaas ah afar naagood ayuu markaa ka tegay lizubayr arbacu niswatin fa asaaba waxay heshay kullu imra'atin naag walba oo afartooda ka mid ah alfu alfin waa kun kun lagu dhuftay iyo miatay alfin laba oo kun mid kasta intaasay markaa heshayo waxay heshay alf alf waa kun kun lagu dhuftay waa hal milyan matalan iyo laba boqol oo kun baa naag walba si qaasa ah ugu soo hagaagtay fa jamiicu maalihi maalkiisa oo dhan marka laysku darayna wuxuu dayntana saasaa markaa loo gudi jiray intaan xoole iyo geel waxyaaba la afar sano xataa xataa ciyaalkii looma qaybinin hana loo qaybiyey leeyihiin afar sanaa kas wareegtuu leeyahay mawsimkaan tegaya xajkaan tega waa qaylina waxaan dhahaa ninkii zubayr wax ku leh noo imow aan siinin waa markii dadkoo dhan loo qaybiyey kadib ilaah baaba iska barakeeyey xoolihii waad u jeeddaa afar xastiiba hal milyan bay qaadatay iyo laba boqol oo markaa kun baabu taxriimi dulmi waanu geli doonaa iyo walamri biraddi almadaalim waxyaabaha qofkuu dulmi inuu iska celiyo iyo inuu dulmiguba xaaraan yahay wabillaahi towfiiq wallahu subxaana wa aclam